bismi illaahi araxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo toddobaad oo suurat suuratulacraaf ka mid ah waxaa ilaahay subxaanau watacaala noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey qisadii nebiyullaahi muusa iyo laciinkii fircawn ahaay waxyaabihii dhex maray mucjisadii ilaahay subxaanau watacaala nebiyullaahi muuse uu soo siiyey iyo nimankii fircoon iyo maaragtay iisa ahay nimankii fircawn nebigiisa ahaayo hadalladu ay ka yidhaahdeen waxaana ugu dambeeyo ilaahay nooga soo warramay subxaanahu wa tacaala inay yidhaahdeen muuse iyo walaalkiisa dib ha loo dhigo markay arkeen mucjisadii ay ka yaabeen magaalooyinkana dad ha loo diro yidhaahdeen oo soo kulmiya oo nin kastoo saaxir ahoo cilmi leh oo cilmiga uga sarreeya muuse si loo keeno magaalooyinka dad ha loo diro yidhaahdeen saxaradii baa la soo jamciyey markaas markay u yimaadeen fircoon ay waxay yidhaahdeen fircawnow ijaaro ma nasiinaysaa haddii aanu ka adkaano muuse aanu ka adkaano fircawn isagu wuxuu yidhi haa waa idin siinayaa haw dhahay weliba waxaa weeye muqarabiin baa siin dad aan dhoweynayaa siin oo mankabaa asiida ku yeelinaysiin markii laysugu tegay meeshii oo lagu ballamay oo maalintii maalintiiyo musiinadahood laysu tegey waxa ay yidhaahdeen saxaradii markay alaabtii sixirka ay ku samaynaya ay keeneen xarsihi iyo ulihi waxaad noo kala sheegtay ha yidhaahdeen oo aad doorataa mid inaad adigu marka hore aad tuuranaysid iyo inaa anagu waxaan hayno tuuranayno ima an tulqiya yidhaahdo inaad u taaga ridanaysid iyo inaa anagu ridanayno waxaan haysanno nabiyulaahi muuse wuxuu dhahay rita waxaad haysiinow dhahay waxay tuureen markaasi uluhu iyo xarkihii markay tuureen waxay sixreenow dha ilaahay oo la sarcaadiyeen dadkii indihiisi ay ka ileen ka ileen xaqiiqad weeye waxay la yimaadeen bu ilaahay sixir weyn bay la yimaadeen ilaahay dadkina way cabsi geliyeen ba dhahay oo waxay maaragtay waxyaabihii loo mooday adeesooyin ordaayo camal oo isku doobtamaayo camalay noqdeenaa layidhi maxaa yeele qaaska la yidhaha qaasu zicdiq ayay ku dhalaaliyeen ba layidhi kolkaasi waxaa weeye maalin oo qoraxduna shucaaceedu uu xoog leeyahay qoraxdu ay xoog leedahay eeday oo kuleel uu jiro markaasaa dadki khayaalkiisu waxay la noqotay inay adeesooyin oo isdil fuulaa waxaan u yihiin arrintu markay halkaas marayso oo dadku baqdin iyo waxay ku jiraan oy nimankii suxarada aha ay u arkaan inay wax weyn ay yihiin oon laga hor imaan karin alla sidaanuu yidhi wa awxaynaa waan waxyoonow dhah ilaahi subxaanau watacaala ilaa muusaa nabi muuse waxaan u waxyoonay an alqi hid ayaan u waxyoonay casaaka ushaada hid wa awxaynaa waan waxyoonow dhahay alla subxaanau watacaala ilaa muusaa nabi muuse waxaan u waxyoonay aan alqa casaaka ushaada hub ayaan u waxyoonin ilaah nabiyulaahi muuse ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa waxaan u waxyoonay muusow ushaada tuur ayaan u waxyoonin ilaahay meesha waxaa ku jirta marka faalqaaha ushiou tuuray faidaa wasu waa ilaahay hiya ushi talqafu sii liqliqaysa maa ya'tituuna wixii ay gediyeen waa sii liqliqaysow ilaahay faidaa wasu waa ilaahay talqafu waa sii liqliqaysow ilaahay maa ya'tifuuna wixii ay gediyeen wixii markaasi waxa weeye khayaalkaahay oy sameeyeen oo uruhu iyo xarkihii ay ka dhigeen u ekaysiyeen adeesooyinka ayaa waxa weeye usu nebiyulaahi muusa dhammaantood wixii oo dhamay laqdaalay taakudu wa tabtalicu bisurcatin weeye sida masimbirtaan yartaa oo waxa weeye sisinta cunta siday u leqleqdoo kaleentood ayay leqday baa layidhi ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala fawaqaca alxaqu xaqi ayaa dhacay wa badala waxaa burow dhah ilaahay maakii kaanuu ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falo sixira ayaa meeshaas ku baaba'ay ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala fawaqaca alxaqu macnaha waxaa laga wadaa sabata wadahara wey xaqi ayaa sugnaaday oo daahiray ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala wa badala waxaa burayow dha ilaahay maakii kaanuu ahaadeen yacmaluuna inay samaynaayaan nimanka saxarada buxaradu wuxuu yidhi halkaasay ku baabeen idoo cod walba indhaha ay ka hayso faqulubuu waa laga qaalib noqdowdha ilaahay fircawn iyo qoladiisu waa laga adkaaday hunaalika meesha aasowdha ilaahay waa looga qaalib noqday faqulubuu waa laga qaalib noqdowdha ilaahay subxaana watacaala fircawn iyo qoonkiisii hunaalika meesha aasowdha ilaahay wanqalabuu weyna gadoomeenoowdha ilaahay saakiriina ayagoo duloobay ayuu gadoomeenoodha ilaahay oo waxa weeye meeshaas ku jabay iyadoo ay maraysayna ka waayey ayay halkaas ka noqdeen baa layidhi ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala wanqalabuu way gadoomeenow dha ilaahay saakiriina xaal ay yihiin kuwa dulloobow dha ilaahay saaruu dariiriina weeye waxay noqdeen dad duloobay waulqiya saxarati ow dha ilaahay suxaradii waa la riday saajidiina xaal idiin kuwa sujuudaayo nimankii suxarada ahay markii sixirkoodii la baadiiyey ooy arkeen arrintaanu inay arrin mucjisaa ay tahay oo waxaanu sixir ay tawan yihiin waxay u dhaceen sujuud ayay u dhaceen ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala wulqiya saxarati yow dha ilaahay saxaradii waa la ridayow dha ilaahay saajidiina xaalihiin kuwa sujuudaaya qaaluu waxayna yidhaahdeenow dhah ilaahay ayagoo sujuud ku jira aamanaa waanu rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay aamanaa waanu rumaynay yidhaahdeen birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay yidhaahdeen rabbi muusa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay yidhaahdeen iyo wa haaruuna haaruun rabbigiisa ayaan rumaynay rabbi muuse waa laga bedelayaa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay yidhaahdeen iyo wa haaruuna haaruun rabbigiisa waxay saas u dhaheen baa yidhi licilmihim bianna maa shaahaduuhu min alcasaa laa yata'ataa bisixri waxay ogaadeen nimankaanu waxa ay arkeen oo ushaas ay ka arkeen nebi muuse ilaahay mucjiso ugaga dhigay inayna arrintaasi ka suurta suurtagelaynin sixir oo sixir waxa weeye heerkaas inuusan gaari karin ayay ogaadeen maxaa yeele waxay ahaayeen niman cilmu sixriga faa'iqiin ku ah oo aad iyo aad aqoon u wala ayay ahaayeen marka haddii ay arkeen arrintaan inay sixirka weyn tahay ilaahay subxaanahu watacaala ayay usoo noqdeen cilmigii markaasi aqoonta heer sare ay ka gaadheen xagga cilmu sixirka wuxuu sabab ugu noqday inay rumeeyaano iimaan ou sabab ugu noqdo haddana marka culummadu waxay yidhaahdaan waxa weeye cilmigu cilmu sixirba allah ka dhige wax badan ayuu markaasuu ka sarreeyaa jahliga oo qofku waxaa weeye culum oo un culumta kamid a ah cilmu dunya hadduu xataa yaqaano wuxuu ka sarreeyaa qofka jaahilkaan waxba aqoonin maxaa yeele dadka cilmu dunyaha bartaahu waxyaabahaas bartaahu maslaxdoodu waxay u sahlan tahay inay cilmiga ilaahay iyo waxyaabaha rabbaaniga ah oo mucjisaadka inay rumeeyaan ayay maaragtay u dhow yihiin weye maxaa yidhi nimankaan waxay wax ka gaareen cilmiga oo sixirka ayay heer ka gaareen marka markay fiiriyeen nebiyulaahi muuse ushi oo watay oo mucjisadaaheed waxay ogaadeen arrintaanu inayna sixir ka suurtagelaynin marka inay hadda sixirkii inkastay si haaxir uusan khayr lahayn oo ilaahay yidhi walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa sixirkaasuna sixir oo kufri aad iyo aad u sareeyo gaarsiiye u ahay haddana waxa weeye cilmigaasu wuxuu ugaga roonay jaahilnimo ayuu ugaga roonay maxaa jaahilnimo wax loola dhiga lama ah qofku hadduu jaahil yahay si uu wax u fahmaayo ma jirtaba yaraatee maxaa yeele maskaxdiisaaba waxay tahay maskax fadhida oo aan markaas shaqayhayn ah wax maskaxduna waxaa la rabaa inay shaqayso qofkaan hadduu culum barta nooc kasta ahaatee qof maskaxdiisu shaqaynaysa xaraka leedahay wey marka waxay aragta way dhaqaaji karayaan haddii haddana alla khayr la joognaayo kuma jirto weye haddana nimankan waxaa layidhi marka shakigu ku beermo waxaa ugu horraysaa layidhi meeshii laysugu imaanayo oo fagaaraha eeday meesha arrintaanu ka dhacday magaalada iskandiriya oo masar ku taalay eheedaye waxaa weeye meeshii lagu ballamay haddii ilaah yidhahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu dhahe markii laysugu yimiday way arkeen nabiyullaahi muuse oo geed jiifa oo ushiisii oo mucjisadahaydna ay waardiyasahays asaguna markaas uu hurdaayo nidaamka cilmu sixirka ayaana waxa uu yahay qofku markuu sixir caqdo oo sixir sameeyo ama wax sixira uu ku shaqaysanoo wato waxaa la yidhi marku hurdo sixirkiisu waa burahaa layidhi mana shaqaynaayo laakiin sixirkiisu wuxuu shaqeeyaa inta uu soo jeedo ayaga markay arkeen nabiyullaahi muuse oo hurdaayo haddana ushiisa ay waardiyeynayso waardiyasahayso mucjisadaaheed meeshaasaa marka horaa kuwaga ku abuurmo waxa weeye waa nidaamkaan anigu nidaam cilmu sixirka ka baxsan way yihaahdeen haddana markii fagaarihii la arrintaanu ay dhacday markaas si fiicanay u xaqiiqsadeen ilaahayna khayrka ayuu la doonaayey markay waxay yidhahdeen rabbi muuse muuse rabbigiisa ayaanu rumaynay iyo wa haaruuna haaruun hadda markay yidhaahdeen rabbulcaalamiinaan rumaynay intaasaa ku felnaadeen maxay ugu dareen haddii la yidhahdo rabbi muusa wa haaruuna waxay macnaha la yidhi shubhada shubay meeshaas ka saaraayeen iyo wahmibay meesha ka saaraayeen maxaa yeele waxaa la yidhi hadday ku sino lahaayeen rabbulcaalamiin ayaanu rumaynay rabbulcaalamiin cidan alla ahayn ma ahane dadka oo markaasi si jahaalad ah ahay oo fircoon ilaahnimada u rumeeyey ayaa waxay isdhihi lahaayeen nimankaanu rabbulcaalamiinkay sheegayaan waa fircawnay isdhihi lahaayeen marka laakiin muuse iyo haaruun rabbigooda markay sheegeen dadku waxay ogaayeen nabi muuse iyo nebi haaruun inuu dadkan ku caqiido aysan hayn oo rabbigooda uu maaragtay ku ay iigu rabbi ka yeesheen uusan haynoo ilaahay rabbulcaalamiin oo dhabtaa inay iigu caabudayaan marka meeshaasaa waxaa ka baxaaya iskaalka ay dadka ka saarayinan layidhi arrintaas markay dhacday oo nimankii meeshaas ku jabeen qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi ou dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala a amantu ma u rumayseenow dhahay bihi muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin idmin horteeda adinkoon aniga idan iga qabina miyaad muuse isaga rumayseen a amantum miyaad u rumayseen ou dhahay bihi muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin idmin horteeda inna haadaa midkaan oo aad samayseen ou dhahay la makrun makri weeye makrigaas makrigaasoo makartumuuhu aad ku hagarsateen filmadiinati magaalada dadka waxaa weeye reer masar ayaad ku hagarsateen oo ka wadaa inna haadaa midkaan ou dhahay alladii sanactumuuhu lamakrun makrun makri weye dhagar weeye oo makartumuuhu aad ku hagarsateen ood ku dhagarteen fi madiinati madiinada latukhrijuu inaad ka bixisaan minhaa madiinada aalahaa ahalkeeda aad ka bixisiin ayaadna makrigan u samayseen latukhrijuu inaad ka bixisaan minhaa magaalada ahlaha ahalkeeda aad ka bixisiin fa sawfa jeer dambana taclamuuna waa ogaa doontiinuu dhahay wixii annaga naga sookiin gaara waad ogaa doontiin saas ayuu goodiyey oo waxa weeye waxaad doonaysiinoo ka wadaa sida hadda ilaahay noo sheegi doono oo haddana waxaa weeye ay leeyihiin meelo kaleentood innahu la lakabiirukum aladii callamakum sixra u dhahay meelna saasuu yihi muuse waxaa weeye kabiirkiini weeye oo sixirka idin baray marka waxaa weeye in ayuu idinka idin baray marka intii uu xoog badneed ayuu idinka reebtay amase waxaa weeye makri iyo khadaaco aad isla wadeen ayaad maaragtay wada samayseen oo aad doonaysiin inaad magaalada kan uga saartiin dadkeeda maxaa yeele saxarada tan horuu soo sheegnay todobaatan iyo laba nimay ahaayeena layidhi toddobaatan waxaa weeye reer banu israa'iilay ahaayeen labada kaliya ayaa qabdiyiin ahayaa layidhi markaasuu wuxuu dhahay la uqadicanna waan googoyn oo waan googoynuu dhahay eydiyakum gamcihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin si isdhaaf ayaa u goynaya lugihiinna iyo gamcihiinna isdhaaf ayaan u goynayaa sida qofka waxaa weeye qaadicu dariiqa looga gooyo lugaha iyo gacmaha saas ayaan u goyaha u dhahay oo waxaan goynayaw dhahay gacanta midigta iyo lufta bidixda ayaa nin walba ka jarayah dhahay lawqadicana waan googoyn oo waan googoyn dhahay aydiyakum gamcihiina iyo waarjulakum lugihiina min khilaafin si iswaydaara ayaan u jarayaahw dhahay uma bacdiyeeda la usallibannakum waan idinka lalmin oon waan idinka lalmin juduuc ayaan idinka lalminaya ajmaciya dhammaantiinow dhahay uma la usallibannakum waan idin lalmin oon waan idin lalminow dhahay ajmaciina dhammaantiis waxau ka wadaa waa inigelgelaya sidaas markuu uu goodiyey qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii suxaradahay haddasa dad mu'miniin ah innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayna intikaa munqalibuuna kuwa u gadoomayaan markii aanu dhimanno wej kasta oo noo naloo dilaba ama aan u dhimannaba ilaahay subxaana watacaala ayaan aakhira u noqonayna marka waxaa weeye iimaan dhaba oo saxiixa ay la yimaadeen muddo gaabanaa waxa weeye iimaanka ilaahay wuxuu ku geliyey dhiiggooda iyo dhimirkooda ilahay iimaanka geliyey marka ilaahay wuxuu yihi qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayna inta ka ah munqalibuuna kuwa u gadoomayaanahay raajicuuna fi aakhirati wamaa tanqimu ma nugu inkiraysiday yidhaahdeen fircawnow minaa annaga ilaa an aamanaa inaan rumayno mooyaane biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa aanu rumaynay lamaa goortii ja-abnaa ay noo timiday waxaad annaga nagu inkirayso waxaa weeye yidhaahdeen aayaadkii ilaahay markii ay noo yimaadeen oo aanu rumayno ayaad nagu diidaysaa wax kale naguma diidaysa ilaa an aamanaa inaan rumayno mooyaane biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa lamaa goortii jaa'adnaa ay noo timiday rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna way u yidhaahdeen afriq ku calaynaa korkayna sabran sabar ku shub cinda ficli maa tuucidhu binaa weye ah waxyaabaha ay maaragtay fircoon nagu goodinaayo markii ay dhacda inuu nagu talo ilaahu sabar nagu suba yidhaahdeen saana gaalnimo ugu noqonin oo aanu iimaankayn ugugu dhimano ilan waa suu dhahay lauqadicanna aydiyakum arjulakum min khilaasin saasuu yidhi marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala waxay yidhahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow afriq ku shub calaynaa korkayna sabran sabar ku shub oo haddii ay dhacdo ina la cadaabu si waxaa weeye saabiriin aan u noqono oo aanan waxaa weeye gaalnimo aana dib ugu laabanin watawaffanaa allowna ooftay yidhaahdeen muslimiina annagoo muslimiin oo hogaansanay ilaahuna ooftay yidhaahdeen watawafanaana ooftay yidhaahdeen muslimiina annagoo muslimiinana ilaahuna oofto wa qaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen dha ilaahay oo min qowmi fircawna fircoon qownkiisa ka mid a ah, atadaru ma ka tegaysaa muusaa muuse iyo wa qowmahu qownkiisa liyufsiduu inay fasaadiyaan fi ardi arlada waxaweye nimankii madaxda ahay oo fircoon la shaqaynaayoo daalimiinta ahay ayaa waxay usoo jeedinayaan fircownay kale usoo jeedinayaan markii waxa weeye arrintii la melaysanayey oo sixirkii laysugu yimiday lagu jabay isla markaasina waxa weeye cabsi weynu ay ka gashay in dadki waxa weeye ay ka laabtaan fircoon cibaadadiisa iyo raacsanaashadiisa oo waxa weeye ay raacaan nabiyulaahi muusa hadalkaa marka nimanka dhahay waa kufri kufriga kuwa iska daa'imo weye markii suxarada ay rumeeyeen ooy nebiyulaahi muuse ay rumeeyeen waxa weeye reer binu israa'iilna ay rumeeyeen nabi muuse oo markaasi lix boqoloo kun gaara ayaa layidhi ayay waxay is yidhaahdeen amaa dadku markaasi muuse rumeeya oo fircoon markaasi xukunkiisu saas lagu waayaa marka tala xumay soo jeediyeenoo ilaahay wuxuu yidhi waqaala almala'u mala waxay yidhaahdeen nimankii madaxda ahay oo min qoomi fircawna fircoon qoonkiisa kamid mid ahayow ilaahay raggi waxaa weeye madaxdaayo qibdiyiintahay weeye atadaru ma ka tegaysaa fircawnow muusaa muuse iyo wa qowmahu qoomkiisa liyufsiduu inay fasaadiyaan fi arli arlada ay fasaadiyaan oo dadka igu yeeraan biducaa ilaa mukhaalafatka weye khilaafkaaga igu yeeraan dadka weye wayadaraka wa aalihataka adigana ay kaa tagaanay yidhahdeen iyo ilaahyaashaada oo wayadaraka ay kaa tagaan adiga iyo wa aalihataka ilaahyaalkaaga marka hadda adiga iyo aalihadaada maxay leeyihin isagaada ilaah sheeganayo markii la yidhaahdo waxaa la yidhi wuxuu u sameeyaade dadka asnaam yaryaro u sameeyaade oy caabudayaanoo nin walba gurigiisa iyo beertiisa iyo shaqadiisa uu ku haysto markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbukum anigu rabbigiin yaan ah wa rabbuhaa asnaamtaan aad haysatiina anaa rabbi usii ahow dhah marka waxaa weeye anaad igu meel gaari anaad igu sugaysiin ow dhah maxaa yeele waa saw dhahay ana rabbukum ilaclaa markuu dhahayey rabbigii mid ayaa ahaa markuu dhahayey waxa uu ka wadaa waxyaabahan asnaamta ood haysatiin iyo idinkaba anaa kulli rabbi idin aho rabbigii sareeye waa anigu le laa rabba fawqi weye rabbina aniga igama sareeyo markaasay waxay yidhahdeen wayadaraka adigana waxaa weeye ay kaa tagaan iyo wa aalihataka ilaahyaalkaas adiga ilaahyaashaadana meel cad bay kaaga tegayaan min sujuudaasay ku cadfan tahay macnuhu waxaa weeyaa layidhi atatruku muusa wa qowmahu laydii sujuud xidhanle wayatrukaka wa aalihataka adiga ilaahay aashaadana waxa weeye nebi muuse iyo dadkiisu ay kaa tagaan weeye istifaamu istifaamu inkaar weye macnaha laa yaliiqu daalika weye arrinkaas kuguma habboona ee waxay leeyihiin waa inaad tallaabo qaadaa fircawnow marka sidaas markii la yidhi fircawn daalim uu yahay qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay sanuqasilu waanu layhaynaa u dhahay waanu dilaynaa abnaa'ahum wiilashooda ayaanu laynaynaa oo dhalanaaya wanastaxyii waanu baaqi yeelaynaa nisaa'ahum haweenkoodana waan iska baaqi yeelaynaa sidii ka ficlinaa bihi min qabl weeye waagii hore saan ku samayn jirna nabi muuse markuu dhalanaayey ayaanu ku samaynaynaa haw dhahay ilmahooda sanuqasilu waanu laynaynaa haw dhahay abnaa'ahum wiilashooda waanu laynaynaa oo waxa weeye delikii maaragtay aa min zamaan ahay ayaa haddana dib ugu celinaynaa cadaab ka hor ayaanu ku celinaynaa sanuqatilu waanu laynaynaa ayuu yidhi abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyii waanu baaqi yeelaynaa nisaa'ahum haweenkooda waan iska baaqi yeelaynaa haweenka waxaa waaye ayaga waxba dana lagama lahayn khidmo ayaa laysaga adeegaa layska adeegsa jirayoo nimankaas qibliyiinta ayaa iska haysa jiro addoonnimo isaga haysa jiray baa layska istikdaamsan jiraa layidhi ina raggoodii la dhameeyey ayaa markay ayagu soo hareen oy tirada ka bateen ayaa wixii la rabaa laga samayn jiray marka waxay ahaayeen haween aan rag lahayn oo raggoodii baaba'ay ahaayeen marka cadaabkaas ayaa la soo marsiiyey reer banu israa'iil waxayna ka baxeen inkastoo dhibaata in muddo ay haysay nebiyullaahi muuse markii ilaahay rasuul ka dhigay oo ilaahay uu soo saaray waxayna ugaga baxeen dhibaatadaas markii waxa weeye kitaabkii ilaahay oo towreed ay qabsadeen oy nabi muuse ay rumeeyeen ayaa ilaahay dhibkii ka qaaday sideedaba dhibaata markay jirto waxaa looga bixi karaa in ilaahay loosoo noqdo oo kutubta ilaahay la qabsado gaar ahaan hadda annaga kitaabka qur-aanka oo isaga waxaa weeye la nasakaynin ayaa mar walba adduunyadan yaalla dadka muslimiinta ahu dulli ka bixi maayaan iyo gumaysi haddaysan kitaabkooda aysan qabsanin weligood sidaanay ku jiraayaan maxaa yeele waxaanu wax iska cadweeyo sunno ilaahay oo soo jeejisay ah in markaasi waxa weeye haddaba haddii soomaali aad fiiriso haweenkoodii iyo carruurtoodii dhibaato iyo silac ayaa iska haysa oo adduunka caalamka meel kasta ay ku jilicsan yihin ku firasan yihiin markaa de macsi annagu aanu galnay iyo dembi la gelaayo oo dalkii iyo dadkiiba la burburinaayo oo masiibo maaragtay ah gacmaha aanu ku wadanno iska haysanno ayaa saas yeelaaya haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa loosoo noqonin oo aan xaqa loosoo noqone lagama baxaayo marka waxaa imaanaysa in dadkii maatada ahay carruurta iyo haweenkii inay silcaan way dhacaysaa oo waxa weeye xataa gaaladii ay hadda maanta waxyaabo badan ay uga faa'iidaystaan oy amba awlaadda gaalaynayaan ama haweenka ay ficil xun ku samaynayaan oy fara xumaynayaan waxaas waxaa ka dambeeya ficilka macnaha annagu aan hayna soomaali haddaan nahay annagaa ka dambayna weeye haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa loo soo noqon oon diinta ilaahay loo soo noqonne ma laga baxaayo marka waa arrin ayaan darro ah weeye dadku waxaa la rabaa dhibaatada wada inay ka fikiraan inay ilaahay subxaanau watacaala iyo rasuulkiisa usoo noqdaan oy waxa dhibaatadaas ay gaaraysa ogaadaan inay dadkooda yihiin oy qaraabadoodi iyo waalidkooda iyo kulli ay dhibaatada ay ku dhacayso marka hadda hadee waxaa weeye ilaah baana soo celi kara awoodda ilaahay baa iskale ummaddana marka waxaa weeye ilaahay inuu xaqa tuso ayaa ilaahay uga baryaynaa oo ilaahay subxaanau watacaala ilaahay dhibaatada allah naga qaado mashaakil iyo masaa'ib fara badan ayaa ummadda iska haysta marka haddaad xusuusato oo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa wax badan baa lagu arkayaa haddii ummaddaas siraca haysta la fiiriyo waa midka hadda maantana haystoo kale weye marka fircoon wuxuu dhahay ilmahooda ayaanu laynaynaa huu dhahay weliba wiilasha weye ragga ayaa la laynaya maxaa yeele dumarku ayagu waa iska masaakin weye wanastaxyii nisaa'ahum haweenkoodana waan iska baaqi yeelaynaa oo haweenka ayaga waanu iska adeegsanaynaa wa inaa annaguna ayay yidhaahdeen fircoon iyo qoladiisi fawqahum kuwaan korkooda qaahiruuna kuwa qahraaya ayaan nahay dadkaana annagu waanu qahraynaa oo waanu ka adagnahay yidhaahdino awood baan u leenahay inaan waxaan doonno aan ku samayno marka hadda sidaas la leeyahay nebi muuse waa joogya waa markay mucjisadaas arkeen oo markaasi xaaladooda ay sidaas marayso si indhacdayda ayay warkaas u leeyihiin laakiin wax sii soconaaya maaha arrintaas markay fircoon iyo qoladiisa ay soo rogeen oo reer banu israa'iil mar labaad cadaab taariikh horaa la soo xasuusiyey oo markaasi qarni ku dhowaad mar laga joogo arrin lagu sameeyey haddana lagu soo rogaalceeye ayaa reer banu israa'iil waxay u sheegteen nabiyulaahi muusa way yidhaahdeen arrintaanaan haysee saa wax la yeelaya qaala wuxuu yihi u dhahay ilaahay muusa nabi muuse liqowmihi qowmkiisi waxaa u dhahay istaciinuu kaalmaysta bilaahi alla kaalmaysta wasbiruu sabrana ayuu dhahay oo waxaa weeye nimankaan dhibkooda ku sabra ayuu dhahay maxaa yeelay ina alarla arladu lilaahi alla ayay u sugnaatay yuurisuhaa allana waa dhaxal siinayaa arlada man yashaau ruuxa ou doono oo min cibaadihi addoomankiisa ka mida ah, waalcaaqibatu ciribta dambe oo caaqibatulmaxmuudadaani lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsayn u sugnaatay nabiyulaahi muuse wuxuu qoladiis ku dhahay isdejiye ayuu dhahay istaciinuu kaalmaystow dhahay bilaahi alla kaalmaysta ilaahay kaalmo weydiista ah, udlubu licaanata weeye minhu subxaanahu watacaala kaalmo ilaahay dalba maxaa yeele musiiba markay sidaasoo kala noqoto ilaahay in kaalmo la weydiisaa loo baahan yahay oo haddana sabarra la yimaado maxaa yeele adduunyadu daaru imtixaanin wabtilaa'in weeye daar laysku imtixaanayo oo laysku jarribaayo weeye wasbiruu sabrow dhahay oo dhibkooda ku sabra waxaadna la ogaatiinow dhahay ina al arla arladow dhahay lilaahi allay u sugnaatay ota arladatan ay nagu gumaysanayaan ilaahay baa iska leh yuurisuha allana waa dhaxal siinayaa oo waasiinaya arlada man yashaau ruuxa uu doono oo min cibaadiyaahi doominkiis ka mid ah, oo arladaa ninka alla uu doono ayuu siinayaa waalcaaqibatu ciribta dambe oo maxmuudadaani lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsana u marka haddii ilaahay laga cabsado alla kaalmo la weydiiso la sabro taqwana lala yimaado waxaa xaqiiqo ah in markaasi dhibka uu duulaayo oo dadka dhibaatada ilahay ka qaadayan markay ayagoon alla ku xirmaan laakiin haddii ahlulbaatil ay wada yihiin hadda daalimiin laysku sallidaayo weye qaaluu waxay yidhaahdeen reer binu israa'iil wiidiinaa waana la dhigay yidhaahdeen nabi muusew min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaanin ka hor ayaana la dhibay wa min bacdi maa ji'tanaa markaad noo timid kabacdina waana la dhibay oo intaasba dhib baana ku haya wiidiinaa waana la dhibay yidhaahdeen min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaanin horteeda iyo min bacdi maa inti kadib ji'tana aada noo timiday qaala wuxuu dhahay nabi muuse casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu mudan yaho xaqiiqa ah an yuhlika caduwakum cadowgiina inuu halaagaayo wayastakhlifakum adinkana uu idinkaga khaliif yeelaayo fil arli arlada fayandura dabeedna uu fiirinaayo kayfa tacmuuna sidaad camal falaysiin horta tana way dhammaanaysaa hawdheh laakiin markay dhammaato waxa ka dambeeya ayaa uun idinkana laydinku eegi doonaa arlada cadowgaankiinaa ilaahay waa halaagayaa adinkana markaad u soo hirtaan waxaad samaysiinaa laydin fiiri doonaa maxaa yeele arlada markii qofkii khaliif looga dhigo ayaa uu mas-uul ka saaran yahay casaa rabbukum rabbigiina casaada xaqiiqayo rabbigiina how xaqiiqa ku yahow dhahay an yuhlika caduwakum cadowgiina inuu halaagaayo oo wayastakhlifakum idinkana idinkaga khaliif yeelaayo fil arli arlada oo falyandura uu fiirinaayo kayfa sida tacmalu aad camal falaysiin inaad khayr ku samaysaan iyona shar adinkana waxaa weeye waa laydin eegi doonaa ayuu dhahay ee iska sugow arrintaas ilaan isagu waxaa weeye xaqiiqada ayuu ogyahay xaqiiqada ayuu ogyahay haddaad arlada islaax ku samaysiin iyo haddaad ifsaad ku samay doontiinba cadowgiina ilaahay waa baabi'inayaa marka hadda waxaa la sheegaa layidhi reer banu israa'iil dhibaatadaas dilka iyo sidaca waxaa lagu hayaa layidhi afar boqol oo sano afar qarni ayay dhibaatadaas gumaysigaa ku jiraanaa layidhi markaana ilaahay ka qaaday oo cadowgooda waa la halaagayaa sida casharadeena noo soo socda ilaahay noogu sheegi doono laakiin ayagana kuwal ka ka dabamari doonaa markaasaa iyagana balaadi kusoo noqonaysa maxaa yeele ilaahay addoonkiisa wuxuu ku jecel yahay wanaag iyo khayr ayuu addoommanka alla ku kala jecel yaho ku kala saara ee cid ilaahay gooni oo u raba ma jirto oo magac iyo ilaahay midna dooni maayo casharkeennu intaas ka ogyahay wallahu subxaana wa aclam wida anjaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuwa alcadaabi yuqatiluuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaakum nisaakum wafii dalikum balaaun min rabbikum cadiim bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddonaad oo suuratu alaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo waramay nebiyullaahi muusa iyo fircoon qisadii ku tacalluqaysay waxyaabihii dhex maray ayaa ilaahay noogaga soo waramay casharkeenna waxaa ugu dambeeyey reer banu israa'iil inay u sheegteen markii waxaa weeye cadaab lagu soo rogaal celiyey fircawn markii waxaa weeye suxaradiisii laga adkaaday in markii lala keliyey casharkeenoo nisaan ku soo marnay uu dhahay waanu ku soo celinaynaa dib dambe ugu soo celinaynaa inaanu wiilashooda layno oonu haweenkoodana iska adeegsanno awood baana u leenahay arrintaas ayuu dhahay marka waxay u sheegteen reer binu israa'iil llaahi muusa dhibkaas oo maaragtay ku soo laabtay waxayna yidhaahdeen muusow way yidhaahdeen dhibaato ayaa maaragtaya nolo ku hayaa bay yidhaahdeen oo horena waa kuu hay jira haddana waxa weyne laku soo celiyey marka wuxuu dhahay nebi muuse kaalmaysta alla kaalmaystow dhahay sabran oo dhibkooda ku sabra arladan ilaahay subxaana watacaala ayaa iskale qofkoo doona ayuuna siinayaa caaqibatulmaxmuudadana waxaa helaya dadki ilaahay ka baqaayeen waxay haddana ku yidhaahdeen waana la dhibay intaadan noo imaanin ka hor iyo intaad noo timid kabacdi markaasuu dhahay waxaa xaqiiqa ah rabbigiinna inuu cadowgiina halaagaayo adinkana arladaad isoo haraysaan dabeedna alla uu fiirinayo waxaad ku samaysiin marka halkan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga sheegayaa casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay subxaanau watacaala uu ku bilaabay fircoon iyo quladiisa nuqsaan iyo cadaab oo yaryar intaan la gaarin cadaabkii isticsaalka ahay ayaa cadaabyo fara badan oo dhowra ayaa lagu furay si waxaa weeye markaasi loo jaribo oo loo imtixaano markii nabi muuse warkaas dhacaba waxaa weeye arrintii waa ku bilaabatayba ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaqad xaqeeqeeh akhadnaa waanu qabannowdha ilaahay aala fircawna fircawn aalkiisiiow dha ilaahay bisiniina sanayaalo ayaanu ku qabanay sanayaalo oo abaara ayaa loola jeedaa ayaanu ku qabannowdha ilaahay marka meeshaan waxaa laga gudageelaya saan horuu sheegnay halaagga fircawn bilowgiisi weeye markay aayaadka ilaahay oo bayinaadka ay beeniyeen ayaa halaagaa lagu bilaabayaa tartiib tartiiba marka ugu dambaysana xididka ugu dambeeya loo siibi doonaa walaqad xaqeeqeha ayuu dhi ilaahay akhadnaa waanu qabanay aala fircawnow ilaahay fircoon aalkiisii bisiniina sanayaalo ayaanu ku qabannow dh ilaahay abaara iyo wanaqsi nuqsaan ayaanu ku qabannay oo minasamaraati mirayaalka laga nuqsaaniyo oo aafooyin fara badan ayaa lagu riday timaarta u baxaysa weeye madarka waa laga xabisay haddii madar uu yimaadana waaweye timaarta ay geeranayeen ayaa ilaahay wuxuu uwada riday aafo oo markaasi ka kalfisa ilahay ku riday lacallahum inay yadakaruuna ayuu dha ay waansamaan oo ay rumeeyaan lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan oo ilaahay ay rumeeyaan ayaa la imtixaanay maxaa yeeley imtixaanku sidiisaba abaaraha iyo masaa'ibta dhacaysoo laysku jarribaayo waxaa laysku baraarujinayaa in dadku ay yihiin dad dembi galay ayaa lagu baraarujinayaa oo markaasi allay u soo noqdaan say dhibaatadaas ugaga baxaan hadday hadda kusii socdaanne meesha ugu xumeyday gaaraysaa waqtigii gaad ay u timaadowdha ilaahay hum ayuudha ilaahay fircoon iyo qoladiisa alxasanatu xasanadii hadday u timaado waxaa laga wadaa barwaaqo iyo qaninimo maxaa yeele wixii hadda istabajoog maahano marna waa lagu dhejinayaa marna waa laga fujinayaa faidaa waktigii jaa'atumulxasanatu xasanadii ay u timaadowdha ilaahay barwaaqadii qaaluu waxay leeyihiin lanaa annagay noo sugnaatay haadihi midda tanu lanaa annagay noo sugnaatay haadihii midda sanoyo waxa weeye annaga ayaa mutaysana ay leeyihiin markay saas leeyihiinna ilaahay ku shukri maayaan ee waxay leeyihiin annagu in nala siiyo barwaaqadatan iyo caafimaadkan xaq baan u leenahay haddana alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wain tusibum hadday asiirto sayi'atun xumaanu hadday asiirto oo abaar iyo balaayo ay ku dhacdo yadayaruu waxay baasaysanayaan bimuusaa muuse ayay baasaysanayaan iyo waman duulmacahum ciisa ada oo muminiina wain tusibum hadday asiirto ilahi sayi'atun xumaan oo jadbi abaar iyo balaayo ay ku dhacdo yadayaruu waxay baasaysanayaan bimuusaa muuse iyo waman duulmacahum ciisa adoo muminiin oo waxay leeyihiin adinka idinka hor dhibaatadaa ma qabi jirin shu'nigiinna ayaa waxaa noo keenay saasay leeyihin waa dad maaragtay aad aad u garasha'la weeyey ilaahay wuxu subxaanau watacaala alaa hooy ayuu dhah ilaahay inamaa inkaato maayna daa'iruhum daa'irkoodaw ilaahay shimbirkooda soo duulay cindallaahi ishiisa u ahaaday hadda waxaa weeye shu'migi ayaa waxaa laga cabira daa'iraa layidhi caadadii horeo jiri jirta aheed amba tii carabtaa waxay aheedaa layidhi waxay sumiyeysan jireen oy waxa weeye haddana ay markaasi wax wanaagsan ka dhigan jireen shimbirtaa layidhi oo shimbirtay qaar sumiyeysan jireenoo waxaa layidhi jaahiliyadii shimbir geed saaran ayuu qofku u tegayaa markaas ayuu waxuu ku tuurayaa dhagax amase qoray waxbuu ku tuurayaa asagoo dan iskale shimbirkaasi hadduu u haado dhanka midigta uu dhihi jiray tayaamana weye sida axaadiis aaday waxa weeye shaygaas waxaa weye shay waa khayraysanaya waa khayraysanaya hadduu midig u hado waa khayraysanaya fain qaala ilaa jihatin yasaar haddii bidixda ugu haadane tashaacama wey waa baysaysanaya marka waxoodii waxay ka dhigeen wax daa'irkaas oo meesha ka haaday ku xihan marka daa'irka hadda wax looga cabiraayo amuurahooda ayaa saas ahaa jiro waxa weeye waxooda daa'irka noocaasa ku tacalluqi jiray ee hadda shumiyaa loola jeedaa alaa hoy ayuudha ilaahay inamaa in kaleeta maa ina daa'iruhum sumigoodu cindallaahi agtiisa ka aada waxa ku dhacay ilaahay agtiisay ku yimaadeen walaakina agarahum badankoodasan ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan walaakina agarahum badankoodysadha ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan waxa asiibaayo in ilaahay agtiisa ay ka yimaadeen hadda alla meeshaan wuxuu yihi walaakina agarahum ilaahay agsariye ayuu sheegay marka waxaa laga fahmayaa ha la yidhi in aqaliyaahu inay fahmayso laakiin hadday fahmaan maay ugu intifaaci waayeen haddii la yidhaahdo way ugu intifaaciyeen waayeen baa leeyahay cinaad ayay markaasi u samayn waayeen leeyahay cinaad ay qabaan iyo inay xaqa qariyaan ayay markaasi u samayn waayeen hadda markaasi fircoon waxa weeye in yar waxay ogaayeen inuu fircoon kaadib uu yahay muusena uu saadiq yahay marka kufrigooda waa maxlu cinaad weeye maxaa yeele dadka shacbigaahu sida badan wax ogaadaan marka hadda waxa qofka maaragtay a qaalimka ah oo ayaga markaasi ay daba joogaan qaar badan baa waxa weeye sida badan waxay u qabaan inuu run sheegayo u fiican yahay laakiin waxaa jiraysa mar kastaba in yaroo aqaliyo ah oo qofkan xaaladiisa ka warqaba ayaguna waxaysan isu muujinaynin waxaa weeye cinaad ayaa ku jiro oo waxoodu waa maxlu cinaad weeye waqaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahi subxaana wa tacaala oo nabi muuse ay ku dhaheen fircoon iyo qoladiisii mahmaa wax allaala wixii ta'tinaa aad noola timaadid bihi maaga oo min aayatin aayad ah litasxaranaa inaad nugula sixirto bihaa ayay yidhaahdeen aayaddaas famaa naxnu annagu ma nihin laka adiga bimu'mina kuwa ku rumayhay wa qaaluu waxay yidhaahdeenowdha ilaahay mahmaa wax allaala wixii ta'tinaa aad noola timaadid wax allaala waxaad noo keento muusow ood isku daydo inaad annaga wax noogaga dhigto mahmaa wax allaala wixii ta'tina aad noola timaadid bihi maaga oo min aayatin aayad ah litascananaa bihaa inaad nagula sixirto famaa naxnu annagu ma nihin laka adiga bimu'mina kuwa kuu rumaynayo marka hadda mucjisadii oo u keenaayay oo ilaahay la soo diray ayay waxay ka dhigaan sixir weli markaasi sixirkay daba joogaan maxaa yeele ayaga agtooda sixirkaa wax ka ahay marka waxay ahaayeen dad khuraasiistayaal ay ahaayeen oo sixirkaas aaminsan wixii ilaahay xaggiisa ka yimid rabbaanigahay iyo wixii sixirka ayaa iskaga darmay oo iyaga sixirkaas kaliya ayay ka caado yeesheen mahmaadaana waxa weeye ismu shardi oo jaasima weeye ta'tina waa ficlu shardi waxaana lagu jasminayo xadful yaa'i weeye kasradaas ayaana daliil ah weeye mahmaa ta'tinaadaas naaduna waxa weye waa mafcuul weeye min aayatina waxaa weeye bayaan ayay u tahay markaasi mahma min aayatin aayad ah ayaa laleeyihi bihina waxay ku tacaluqaysaa ta'tidaasay ku tacaluqaysaa damiirkeeduna wuxuu u noqonayaa mahmaadaas weeye litasharanaana waxay ku tacaluqaysaa tatina weeye bihaaduna waxay ku tacaluqaysaa litasharanaas weeye famaa nahnu fa'daasuna waxay dhacaysaa fii jawaabi shardi weeye maaduna wamaa naaduna naafiye noqonaysaa naxnuna mubtado weeye bimu'minina khabar oo marfuuc weeye wow oo markaasi muqadaraa manaca min duhuurihaa ishtiqaalulmaxalli weye saasay noqonaysaa weye sa'da markaasi laga yeelay xarfi jarka laga yeelay oo zaa'idka ayaana markaasa markaasaa maxal ku shuqloomay waayahay waxayna taallaa fii maxalli jasmin oo jawaabu shardi ah marka waxay yidhaahdeen mahmaa wax allaala wixii ta'tinaa aad noola timaadid bihi maaga oo min aayatin aayad ah lakafaranaa biyaa inaad nugula sixisino aad nugula timaadi famaa naxnu annagu minhim bimu'mina kuwa kuu rumaynaayo sidaas markay dhaheen nebiyullaahi muuse waa habaaray baa layidhi waa habaaray nabi muuse waa dhahay saxaabiga ee taabiciga la yidhaahdo saciid ibnu jubayr markii suxarada ay rumeeyeen oo fircoon waxaa weeye ou laabtay ou goobti ka tegey isagoo laga adkaaday asaga iyo qoonkiisu waxay diideen baa yidhi inay maaragtay ay rumeeyaan waxaan inay ku nigaadaan gaalnimada ahayn way diideen baa yidhi iyo inay shirkiga kusii dheeraadaan markaasaa ilaahay aayado isku raacsiye ayagana marka hore ilaahay sanooyin abaarahu ku qabtay oo qaxdi ah simaartiyaa laga nuqsaaniyey ilaahay wuxuu hoosiyey markaas ka hor haddaa mucjisooyin ayuu tusiyo yaddi iyo ushiyay ahaaday ma aysan rumaynin markaasaa nebiyulaahi muuse habaara layidhi oo wuxuu dhahay baa nebi muuse sida uu sheegay saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr muuse wuxuu dhahay yaa rabbi ina cabdaka fircawn calaa fi lardi wa baqaa wacakaa qowmahu qad naqaduu alcahda fakhudhum bicuquubatin tajcaluhaa calayhim niqmatan waliqowmi cidatan waliman bacdahum aayatan saasuu dhahaa layidhi marka ilaahay sidii ayuu ku sameeyaa layidhi sida hadda ilahay uu noo sheegi doono aayadahan qur-aankaanala kuu sheegi doono oo waxa uu yidhi nabiyulaahi muusa ilaahayow addoonkaagi fircawn ahay waa kor noqdo waa sikay weye waana qooqay waana madax adaygay qoonkiisuna ballankii way bureen ilaahuw qabo ayuu dhahay oo cuquubo ku qabo ood ugaga yeeraysid musiibo uga yeeraysid ayaga musiibo ku noqonaysa qoonkaygana waxaa weeye waana u noqonaysa iyo wixii ka dambeeya ma aayad iyo xerfo u noqonayso ilaa yowmi alqiyaamati weeye maxaa yeele hadda ilaahay subxaana watacaala qisada uu noogaga waramaayo arrimahaan dhex maray nebiyulaahi muusa iyo fircawn waxaa loo baahanya inaan ku cifro qaadan alcifratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusawd weeye qaacidadaasaa imaanaysa wixii dhacay kayfiyada ay ku dhaceen mar walba adduunyada waa marayaan alla markaas wuxuu dhahay subxaana wa fa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim korkooda adduufaana duufaan ayaan ku dirnay ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala fa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim korkooda adduufaana duufaan duufaankan waxaa weeye biyo galay guryahooda galay oo gaaray baa layidhi dadka fafadhiya ee maaragtay dhuuntooda gaaray oo todoba maalmood waxaa weeye joogto ahay biyo ayaa samada ka soo da-ay biyaha marka waxaa buyuudda qibdigaahu iyo buyuudda oo maaragtay reer banu israil way isku darsanaayeen inay wax yaab la ayta guryahoodu isku wada darsan qibdiyiinta iyo maaragtay banu israa'iil ayaa waxaa buuxsamaa layidhi buyuudda oo qibdiyiinta ayaa biyihii ka buuxsameen baa layidhi ayaa biyihii ay dhex joogsadaan markay dhex joogsadaan kalxamahooda ay ka soo gaarto qofkii fadhiistana waxaa layidhi biyaha waaba ku qarqoomayaa biyaha noocaasa marka buyuuda reer banu israa'iilna waxba ka geli maayaan marka arrin la yaab hay noqotay oo mucjiso hay noqotay marka biyahaas haddana waxaa layidhi arladoodiyaa ilaahay ku maasiyaa yidhi markaasay waxay awoodi waayeen inay beerihii ay beertaan weye waxaa layidhi todoba maalmood ayay arrintu saas yeedaanay sabti laga bilaaba ilaa sabtigiisa kale marka nabi muusey gargaar weydiiyeen sida noo imaan doonto markaasaa ilaahay madarki uu ka suuliyaa layidhi babeyl ayuuna ilaahay soo diray arladii way qallajisaa layidhi nabaadkiyaa soo baxaa layidhi markaas nabaadaan hore loo arki jirin meeshii biyo ay ka gureen markaasay waxay yidhaahdeen hada aladii jazacnaa minhu khayrun lanaa laakinaa la nascuna yidhaahdeen falaa wallaahi laa nu'minu bika walaa nusil macaka bani israa'iil dadka aan khayrka lahaynin waxaa lagu yaqaanaa markii musiiba ay ku dhacdo ilaahay uma soo noqdaane waxay yidhaahdaan waxaa weeye wax kale ay yidhaahdaanoo meeshooda kusii adkaysteen waxay yidhaahdeena layidhi markii dhulku simaar kale iyo kasoo soo baxeen dee dhul biyo ka guyan weeye ayaa waxaa layidhi waxay dhaheenaa layidhi wixii aanu ka argagaxaynay khayrayba noo ahaayeen laakiin annagaan garanayn ilaah baan ku dhaaranaye ku rumaymayno muusow micigaagana reer binu israa'iil diri marka hal bil ayay waxaa weeye caafimaad qabinaadi hal bil markay caafimaad qabeen ayaa ilaahay haddana wuxuu kusoo diray waljaraada ayuu dha ilaahay ayaxa ayaanu ku soo dirnay fa arsalnaa calayhim korkooda waxaanu ku dirnow ilaahay aduufaana duufaan ayaanu ku dirnay iyo waljaraada ayaxow dha ilaahay marka hadda mucjisooyinkan oo musiibada loogaga dhigaayo reer banu qabdiyiinta fircawn iyo qoladiisa reer banu israa'iilna cibrada u ah waxay istaga joogaanoo u dhaxaysa hal bilaa udhaxaynaysa mid walbana waxay joogaysaa asbuuc min sabtin ilaa sabtinay joogaysaa waljaraada marka la leeyahay waa markii hal bil la joogay ayaa ilaahay wuxuu ku soo diray ayax ayuu ku soo diray ayaxe wuxuu baabiyey zarcigoodii iyo simaartoodii wixii ay maaragtay haysteen oo dhan ayuu ka baabiyaanayey wuxuuna joogaayo sabti ilaa sabtiyaayey isagoo zarcigooda cunaa iyo simaartooda geedihii caleemunslow ka laayay ayaxana waxaa caadadiisa ahaa waxaa lagu egtiraya gaajo weye ayax madhergo soomaalidu waxay yidhahdeen qofkaan madherga ayax miya waa sax weye ayax madhergaalayi haddana waxaa weeye amuurahaas reer binu israil waxba kama soo gaarayaan arrintu marka aad iyo aaday u weynaataa layidhi markaasay argagaxeen ayagoo aad iyo aad u bacyaysanaya ayay waxay u tageen baa liyihi nebiyullaahi muusa markaasay waxay dhaheen muusow rabbigaaga noosuugay yidhaahdeen bimaa cayda cindaka waxau agtaada ku ballamiyey lain kasabta cana rijza haddaad naga faydid cadaabka lanu'minana laka waanu ku rumaynaynaa nursilanna macaka banii israa'iila reer banu israa'iilna micigaagaan dirayna sidaas markay yidhaahdeen nabi muuse ushiisa ayuu ku ishaaray baa layidhi xagga mashriq ayuu ku ishaaray iyo maqrib markaasaa cayici kala tegey baa layidhio waxna mashriqay u haadeenaa layidhi waxna maqribay u haadeen sidaas markay dhacday hal bil ayay nigaadeen baa layidhi caasimaaday ku nigaadeen haddana waxay u laabteen baa layidhi acmaasheedii foolka xumeeday markaasuu dha ilaahay subxaana watacaala walqumala suus ayaanu ku dirnaw dha ilaahay walqumala ayuu dha ilaahay suusaanu ku dirnay waa nooc min alqiraadaa layidhi waxaa weeye suusku wixii markaas ayix uu ka tegey ayuu baabiyey bahashaan hadda suuska la yidhah suus soomaalida u yaqaanin bahasha eranta la yidhaahdo oo markaasi digirta iyo waxa weeye cunayso caleemaha geedaha kalaysa weeye ayaga laftirkeedu cadaabay ahayd waalqumala qumal ayaanu ku dirnaw dha ilaahi subxaana watacaala markaasuu qumalki isaguna wuxuu dhameeyaa yidhi wixii markaasi ka haray ayixi wixii ka haray weeye marka isagana hal bil ayuu maaragtay ah, ah, sabti ilaa sabti ayay saas ahaayeen markaasa haddana nebiyullaahi muuse ku argagaxeen waa markaas ilaahay ka qaaday hal bilay haddana sii joogeen markaasay waxay u laabteen wixii macsida ahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walla faabica ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala rah ayaanu ku dirnaw ilaahay rahi markaas wuxuu buuxiyey guryahoodii iyo dhacaankoodii ayuu buuxiyey raha ilaahay subxaana wa tacaala ku diray wan la faadica ayuu dhi ilaahay rah ayaanu kusoo dirnay rah ayaa marka ilaahay subxaana watacaala guryahooda ku soo diraa layidhi marka hadda lafaadicaas waxaa weeye rahan waxaa la sheegay oo taariikhuhu ay sheegaayeen waxay joogi jiraaye barrigay joogi jiraa layidhi dhulka bariga ayuu joogi jiray baa layidhi markii waxaa waaye ilaahay uu soo diray waxaa layidhi alla way maqashaa layidhi wayna adeecday markaasay nafteeda waxay ku ridaa layidhi dheriyaha karaya isku tuuraysaa dheriyo kara iyo sinaarada oo markaasi biyuhu eh, eh, dabku uu ku jiro gubanaayo markaasaa ilaahay wuu ku sawaabiyaanay daacada alla ay adeecday inay markaasi waxaa weeye meelaha qabowga nolol ay u noqoto biyaha iska dhex gasho weye marka waktigaas laga soo bilaabo ilaa markaasi qiyaamada ay ka qunto biyahay iska adkunaysaa marka nimanka haddana waxaa weeye nebiyulaahi muuse ayay ku argagaxeen oy u sheegteen markaasay raxmad weydiiye in ilaahay waxaan ka qaado lain kashafta cana rijsa lanu'minana laka walanusilana macaka bani israa'iil ilaahay ilaahayow barye waa laga qaadaa layidhi hal bir ayay joogeen haddana wadama ayuu dhaha dan ilaahay dhiig ayaanu ku dirnay oo markii waxa weye hal bir ay joogeen macaasidoodii ku laabteen haddane markaasaa ilaahay dhiig ayuu ku soo dirayo dhiiggaana waxaa weeye biyahoodii ayaa waxay noqdeenaa layidhi dhiigay noqdeenaa layidhi biyahoodii dhiigay noqdeen baa layidhi dhiig oo maaragtay gaduuda ayay noqdeen baa layidhi marka darkii waxaa la yidhi ceel biyo ay ka soo qaataan ama heli ay ka soo qaataan waxay arkaayaan biyihii oo markaasi dhiig noqday aon ayaa aad iyo aad u dhibay baa layidhi xataa waxaa la sheegaa layidhi naagta oo qabdiyada waxay u imaanaysaa naag reer binu israa'iila markaasay waxay dhehaysaa layidhi biyahaaga iga soo waraabi annaga biyoheyn dhiigay noqdeene markaasay ka waraabinaysaa qirbadeeda markaasi markii weelka loogu sugo naasa qibdiyada biyihii dhiig ay noqonayaan wax ilaahay wada ciduma celin kartee markaasi haddana waxay leedahay sidaas markay wax ku qaba weysay naagta israa'iiliyada ahi waxay u leedahay waxaad yeeshaa biyaha afkaaga kusoo qaaday afkeyga ku shub afka markay afkeeda ugu shubtay ayaa afkeeda dhiig ku noqonaya arrintaas marka aada iyo aad ay dhibaato weyn ugu noqotay haddana nebiyullaahi muuse ay ku argagaxeen nabi muuse waxaa weeye ilaah wuu baryey waa laga qaada haddana macaasiyaday u laabteen wadama ayuu dh ilaahay diig ayaan ku dirnay marka intaas ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku diray duufaan iyo jaraad iyo qumal iyo lafaadic iyo dam ayaa ilaahay ku diray aayaatin xaalihiin kuwa aayadahw dheh intaas yib weeye mufasalaatin oo la caddeeyow dha ilaahay aayaatin xaalihiin kuwa aayadahaw dha ilaahay aayadahaasoo mufasalaatin oo la caddeeyow dha ilaahay fastakbaruu dabeedna way isweynaysiiyeen oo iimaankiiy iska weynaysiyen oo ka kibreen wa kaanuu waxayna ahaadeenown ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin ayay ahaadeen wa kaanuu waxay ahaadeenown ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen mushrimiina oo kaafiriina walamaa goortii ayuu dha ilaahay waqaca uu ku dhacay calayhim korkooda arrintu cadaabka uu ku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow idcu lanaa noosug rabbaka rabbigaaga bimaa fii cahidda uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey lawallaahi in kashafta haddii aad ka faydid cannaa xaggayna arrija cadaabka aad naga feejid lanu'minanna laka waanu kuu rumaynaynaa walanursilanna waana diraynaa macaka micigaaga bani israa'iila reer banu israa'iil saasay yidhaahdeen hadda middaan waxa weeye ilaahay nooga warramaayo cadaabkii hadda aynu soo maraynay marka oo ku dhaco ayuu mar walba sidaas dhahayeen markaasaa laga qaadaayey qaaluu waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay yaa muusaa muusow udcu lanaa nootuub rabbaka rabbigaaga bimaakii ahidda uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey maxaytaa waxa ilaahay agtiisa ku ballamay muuse waxaa weeye min fil cadaabi canna cadaabka inala ka faydaayo haddii aanu rumayno lawallaahi ayay yidhaahdeen in kasafta haddii aad faydid cannaa xaggayna arrinta cadaabka aad naga faydid lanu'minanna laka waanu kuu rumaynaynaa walanursilanna waanu diraynaa macaka micigaaga bani israa'iil reer bani israa'iil marka dadku sidiisaba markay dhibaatada arkaan ayay alla ku argagaxaan iskana dhigaan wax markaasi run sheegaayo markii faraj loo furane macsidoodii bay ku laabtaan taasi waxa weeye dadka xuxun oo taqiyaasha da'digooda ayaa sidaas ah ilaahay wuu yidhi subxaanau watacaala falamaa goortii kasabnaa aanu ka kafaynay ducada nebiyulaahi muuse canhum ayaga xaggooda arrijsa cadaabkii aanu ka kafaynay ilaa ajalin ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo hum ayagu baaliquhu kuwa gaaray yihiin idaa watigaas hum ayagu yankusuuna kuwa burinaayo wey cahdigii wayna iska daa'imayaan kufrigoodoydha ilaahay falamaa goortii kashafnaa aanu faynow ilaahay canhum ayaga xaggooda arrijsa cadaabkii aanu ka faydnowdha ilaahay ilaa ajalna ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo hum ayagu baaliquun kuwa gaarayo yihiin waxa weeye cadaabka oo markaasi bil markaasi ay moogaanayaan weeye idaa waqtigaas hum ayagu yankusuuna kuwa burinaayo weeye ahdiga ay burinaayaan weeye kufrigooda ayayna markaasi daa'imaayeen fantaqabnaa waanu ka aargudanowdha ilaahay minhum ayaga xaggooda oo waxa weeye markii cadaabkaas ou saas in badan loogu haayey waxaa ilaahay u keenay cadaabkii rasmiga ahay ayaa alla ku riday subxaanau watacaala tacaala fantaqabnaa waanu ka aargudanow dha ilaahi minhum ayaga xaggooda fa waanu qarqinow dha ilaahi filyemmi baddi ayaanu ku qarqinnay oo baddi dhanaankaa heeday ayaa lagu qarqiyey biannahum bisaabi annahum wasaabkeedow dhahay ayagu kadabuu ay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkayna oo wakaanuu ay ahaadeen canhaa aayaadka kaashina kuwa halmaansan fantaqamnaa waanu ka aargudannowdha ilaahi minhum ayaga xaggooda fa akhraqnaahum waanu qarqinowdha ilaahi filyemmi baddi ayaanu ku qarqinay biannahum bisaabi annahum lasaabkeeda kadabuu ay beeniyeen biaayaatina aayaadkayna oo wakaanuu ay ahaadeen canha aayaadka qaasina ku halmaantayn ahaadeen oo aysan tadaburaynin marka waxa weeye reer banu israa'iil ayaa markaasa waxa weeye meesha ku soo hari doona fircawn iyo qoladiisa ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkii meeshii ugu dambaysay ayaa alla marsiiyey markii kii yar yaray oo la doonayo inay ku cibro qaataan oo ilaahay subxaanau watacaala ugu soo noqdaan eh, maaragtay eh, ay ka noqon waayeen marka ugu dambaysa ilaahay waa qartiye marka macaasida haddaan laga soo laabanin marka dambe waxaa imaanaya halaag baa imaanaya halaaggii dhabtahay ayaa la gaarayaa ilahi wuxu yuri subxaanau watacaala wa awrasnaa waanu dhaxalsiinay siinay alqooma qoomkiiow dha ilaahay alladiina qoomkaasoo kaanuu ahaadeen yustalcafuuna kuwa la laciibsado mashaariqa alarli arlada makaanu qorax kasoo baxeeda iyo makaaribaha arlada makaanu qorax udhaceeda alla tii arladaasoo baaragnaa fiiha aanu barakaynow dha ilaahay oo biyo aanu kuma iyo geedo waxaa weeye saam weeye wa way saam ahaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa alxusnaa oo wanaagsanow dha ilaahay calaa banii israa'iila reer banu israa'iilay ku taam ahaatay bimaakii sababkiisa sabaru ay sabreen wadamarnaa waanu halaagnow dha ilaahay maa kaana u ahaa yasnacu fircawnu fircawn inuu sancaynaayo iyo wa qowmuhu qoonkiisa iyo wamaa kii kaanuu yahdeen yaxrisuuna kuwa cariiseeyo oo bunyaantoodiyaan baabinowdh ilaahi alla wuxuu yidhi waxaanu ilaahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala arladii waxaanu dhaxalsiinow dha wa awrasna alqowma qoonka ayaanu dhaxalsiinay alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yustadcafuuna kuwa la laaciirsado masaariqa alarli arladii masaariqdeedii oo maqaaribaha maqribteedii yaakasu arladii ah alla sii taasoo baaragna fiiha aanu barakaynay watamat way ka amaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimihiisa alxusnaa oo wanaagsanaadow dha ilaahay oo fircoon waa la halaagay calaa banii israa'iilay ku kutaam noqotay bimaakii sababkiisa sabruu ay sabreen oo cadowgooda dhibkiisa ay ku sabreen wadamarnaa waanu halaagnay maakii kaana u yasmacu fircawnu fircawn inuu iyo qoomu qoomkiisa cimaaraa iyo wamaakii kaanuu an yaxsusiina kuwa cadaysoo dhisa casharkeenna intaasuu koog yahay walaahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatu